الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاabه أجمعين أما بعد waxaanu qaadanaynaa سacيid بن المصyب سacيid بن المصyب taabiciga lagu magacaabo kaana سacيid بن المصyب yuftaa buu ahaa mid jawaaba wاsaxaabatu axyaa saxaabadoo nool ayagoo saxaabadii nebiga ay nool yihiin oo ay xaadir yihiin ay goobjoog yihiin ayaa asagoo taabici ah fatwo ayuu markaa bixin jiray macnaha cilmigiisa weynaantiisii ballaarnaantiisaa laga fahmayaa saciid ibn اlmusayib istaabiciga lagu magacaabo almu'araf nimanka muarikiinta ayaa sidaa yidhi waa taariikyahanada caqada wuxuu gunuday ama uu go'aansaday amiiru lmu'miniin mu'miniinta amiirkoodii cabdilmelik bin marwaan ahaa alcasma go'aan go'aan ayuu gaaray ninkii khaliifka muslimiinta ahaa ama mu'miniinta amiirkoodii cabdulmelik bin marwaan ahaa alcasma casmi ayuu gaaray iyo markaa go'aan ah calaa xaj inuu xajiyo ee uu u qasdo bayt illaahi alxaraam guriga ilaahay ee xurmada leh inuu qaado ee uu u qasdo soona xajiyo ayuu go'aan ku gaaray iyo wa ziyaarati athaani alxaramayni ashariifayn labada xaram ee shariifaynka midkeed labaad waa madiine inuu markaa booqdo iyo wa ziyaarati athaaniya alxaramayni labada xaram kii labaad ashariifayn ee sharafta lahaa labada xaram waa makii madiine ka labaad inuu markaa booqdo iyo wasalaami salaan inuu soo salaamo calىa rasuuli اllaahi rasuulkii ilaahay salawaat اllaahi wasalaamuhu calayh falamaa goortii aqbala ay soo qaabishay soo gashay shahru dilqicda bisha dilqicdo lagu magacaabee dilxaj ka horaysa zam wuxuu diyaarsaday zama alkhaliifatu khaliifkii wuxuu diyaarsaday alcadiimu ee weynaa rakaa'ibahu rakaa'ibtiisii wuxuu diyaarsaday gaadiidkii uu markaa ku safri lahaa wa wuxuuna u jihaystay uu wejiga saaray ilaa ardi ilaa ardi alxijaaz dhulka xijaas yasxabuhu asagoo la saaxiibahayo oo raacayay wada socdaan assaadat اlamaajidu assaadat alamaajid raggii madaxda ahaa ee sharafta lahaaye amaajida ahaa saadaadka waa ragga sarsareeyee madaxda ah ee haddana sharafta lahaa alamaajidu ee sharafta u saaxiibka ahaa asagoo la socdo oo min umarai bani umaya reer bani umaya umaradooda ka mid ah reer bani umaya umaradoodii ka mid ah kuwa saadaadkee madaxdee sharafta lahaa ayay ka soo baxeen meelihii ay degganaayeen waxayna u soo jihaysteen arda xijaas arlada xijaas ayay soo aadeen wanafarun iyo koox oo min kibaari rijaali dawlatihi kuwa ugu waaweyn ee dawladdiisa raggooda ka mid ah raggii dawladdiisa ku jiree wasiiradii barasaafyaalka ahaa kuwoodii ugu waaweynaa koox ka mid ahna way la socdeen iyo wa bacdu awlaadihi cilmihiisa qayb ka mid ah wamada way soo dhaqaaqeen arrakbu safarkii fii ariiqihi waddadiisii ayay markaa ku soo socdeenoo jidkiisii buu soo qaaday wamadaa wuu soo tegay arrakbu safarkii fii ariiqihi waddadiisii oo min dimashiq ah laga bilaabo ila almadiinati almunawara ilaa madiina munawara laga soo gaaro min hayri rayhin walaa cajalin rayhii cajal la'aan raydku waa dibdhac baa loola jeedaa asagoo safarkaa iyo kooxdaa soconaysa aan rayd ku jirin walaa cajalin iyo degdeg si aayar ah oo deganaan ah oo kaadsiimo ah ayay markaa usoo socdeen fakaanuu waxay ahaayeen kullamaa mar kastoo nazaluu ay degaan manzilan meel la dego nusibat mid loo taago oo loo suro lahum ayaga alkhiyaamu teendhooyinkii baa loo taagi jiray mar walba oo ay meel degaan ilaan safarka cabbaar markuu socdo meel baa gaariga la joojiyaa oo shaah baa laga cabaayo cabbaaraa la fadhiyaa mar allaala markii ay mansilba degaan nusibat lahum waxaa loo suri jiray oo loo taagahayay ayagii madaxda alkhiyaamu khiyaam baa loo taagahaya teendho wa furishad lahum lfurushu gogolna waa loo firaashahayay furush iyo waxay ku fadhiistaanna waa loo dhigahayay wa cuqidad lahum wa cuqidad waxaa loo xirahayay ama loo gunudahayay lahum ayaga majaalisu اlcilmi goobo fadhi cilmiyeed iyo wtadkirati mid wacdi ah gooba cilmi lagu bartii mid tadkiro ahoo laysku waaniyo laysku muxaadareeyo ayaa loo xirayoo loo gunudahayay liyasdaaduu say u siyaadsadaan tafaquhan faham oo fi diini xagga diinka ah cabbaarba markay sii socdaanoo meel la tago qiyaamkii teendhadana loo teego furishyaalla loo dhigo isla markii waxaa la bilaabaya qofka ugu cilmiga badan inuu cilmi akhriyo inuu tadkiro iyo waana la yimaado liyasdaaduu say u ziyaadsadaan tafaquhan fi ddiini faham dheeraad ah oo xagga diinka ah wayatacahaduu quluubahum iyo wayatacaahaduu inay ka raadraadiyaan oo ay la balballamaanay ka fiirfiiriyaan quluubahum quluubtooda iyo waa nufuusahum nafafyaalkooda bilxikmati xikmad iyo walmawcidati alxasana wacdi wanaagsan waayo mar walba oo xikmad iyo wacdi laguu sheego qalbigaaga waxaad ka helaysaa oo aad haddaad ka baarbaarto xikmad iyo mawcido xasana ah waayo wacdiga khayr badan baa ku jiro qalbigu waa miriraa waxaana lagu soofeeyaa laguna nadiifiyaa waa dikriga iyo adkaarta iyo wacdiga alla subxaana wa tacaala walamaa goortii balaqa uu gaaray alkhaliifatu khaliifkii almadiinata almunawarata madiinadii munawara ama wuxuu u qasday uu aaday xaramahaa xaramkeedii ashariifee sharafta lahaa waa masaajidkii nebiga sala allahu calayh wasalam xaramkii madiine sharafta lahaa ayuu u qasday watasharafa wuxuu u banbaxay bisalaami inuu salaamo calaa saakinihaa saakinkeedii ninkii qiimaha badnaa ee degganaa waa muxamedin calayhi afdal الsalaati waaskaa tasliim nebi muxamed inuu qabrigiisa intuu taga uu booqdo uu salaamo muxamed ahaa calayhi dushiisa afdal الsalaa sallitan u fadli badan waaskaa tasliim tasliimtan u dahirsan korkiisa ha ahaatee wasacida wuxuu ku liibaanay qaliifkii bisalaati salaad oo fii rawdati lmutaharati rawdadii mutaharada ahayd in badan baan soo sheegnay rawdada waa inta u dhaxaysa mimbarka nebiga iyo gurigii u deganaa riwaayadaha qaar baa tilmaamo qaarna wuxuu leeyahay maa bayna beytii wa qabrii ama maa bayna beytii wa mimbarii gurigayga iyo mimbarkayga inta u dhaxaysa rawdu min riyaadi aljanna waa beer beeraha ama rawdooyinka jannada ka mid ah algaraa'i gharaaihee iftiimaysay rabaa waxa aad u iftiimay iftiinka badane nuurahaya rawdadii mutaharada ahayd salaad uu ku tukaday ayuu ku liibaanay amiirkii mu'miniinta fadaaqa waa dhadhamiyey min bardi raaxati raaxada qabowgeeda ayuu ka dhadhamiyey wa salaami nafsi nafsadda badbaadadeedii salaamadeedii degganaanteedana maabuu ka dhadhamiyey lam yaduq uusan u dhadhaminin midluhumaa taasoo kale min qablu horay markiiba masaajidka nebiga uu arkay rasuulkana uu salaamay sala allahu calayhi wasalam uuna ku tukaday rawdadii mutaharada ahayd raaxuu dareemay qalbigiisii tama'niin iyo sakiinii xasillooni ayuu ka dareemay sidaa darteed wuxuusan horay u dhadhaminin oo raaxii degganaan ah ayuu markaa helayuna dareemay sababtu waxay tahay magaalada waa magaalo aad yaad u qiimo badan iimaanku wuxuu isugu soo ururi doonaa buu dhahay nebiga magaalada madiina sida abeesaday godkeeda ugu dumanta oo kale sidaa darteed dhul qiimo badan oo wanaagsan waaye wacasala wuxuu goostay an yutiila inuu dheeraysto iqaamatahu nagaashihiisa fii madiinati rasuuli rasuulka madiinadiisa inuu ku nagaado calayhi asalaatu wassalaam maa wajada in allaala inta uu u heli karo ilaa daalika arrintaa ku nagaasho dheeraan ah sabiilan wado intuu waddo u heli karo uu ku sii dheeraysto inuu sii nagaado magaalada madiina ayuu go-aanku gaaray inuu dheeraysan doono wa kaana min ashaddi maa shaykan ugu daran oo ista'hara raadeeyey raadka ku abuurayoo asagoo dhan uu la dhacay biihtimaamihi ihtimaamkiisa waxa raadeeyey fi lmadiinati almunawarati madiine munawara waxay ahayd ee uu aad ula dhacay xalaqaatu alcilmi goobaha cilmiga xalaqaadka cilmiga allatii taasoo kaanad ahayd tacmuru mid camirtay almasjid annabawiya ashariifa masaajidkii nebigee sharafta lahaa masaajidkii madiine ee sharafta lahaa wixii camiray oo xalaqaad cilmi ah ileen goob kasta meel baa cilmi looga bartaa ilaen masaajidada khaasatan xaramka iyo masjidkaana madiine ayaa dadka jaamacadihii ay wax ka soo baranayeen u ahaa taasuu aad ula dhacay wayata'allaqu waxaa ka iftiimahayay fiiha masaajidka dhexdeeda dhexdiisa alculamaa culama alafdaad oo keli ah macnaha culamo ayagoo kale aan la arkin waaye fadaad ah oo min kibaari الtaabiciyiin taabiciyiinta kuwooda ugu waaweyn ah kamaa tata'allaqu الnujuumu xidiguhu say uga iftiimaan aلzuhr ee iftiin ka badan fii kabadi الsamaa'i samada dhexdeeda samada kibidkeeda iyo beerkeeda ama dhexdhexaadkeeda say xidigaha nuuray uga soo iftiimaan yaa masaajidka nebiga waxaa ka iftiimi jiray kubaari الtaabiciyiin oo ayagoo kale aan la arkin fahaadihi midani xalqatu curwati bnu zubayr waa xalaqad oo curwa ibnu zubayr uu wax ka akriyo wa tilka taa xalaqatu saciid ibn اlmusayib waa saciid ibn اlmusayib xalaqadiisii wa hunaaka meeshaan xalqad xalqo waaye cabdlaahi bnu eh, cabdullaahi ibnu cutbata ninka lagu magacaabo xalaqadu wax ka akrinahaya waayo goob kasta sheekh baa fadhiya wa fii daati yowmin maalin maalmaha u saaxiibkaa saxaa saxaa waa uu toosay oo wuu kacay alkhaliifatu khaliifkii min qayluulatihi wuxuu ka kacay khayluuladiisii macnaha waa hergelmadiisii buu ka kacay suurdadii waxoogaa inta aan la qadaynin ama duurka uu soo dhow yahay amase marka la qadeeye kadib ah hurdada la hurdaa qayluusi baa la yidhaahdaaye qayluuladiisii buu ka kacay fii waqtin waqti buu ka kacay kaana uu ahaa laa yasxu fiihi midaan toosin caadatan caada ahaan dhaqan ahaan xilligaa ma kici jirin laakiin maalintaa xilligaa ayuu markaa toosayo ayuu markaa kacay caadana uma lahayn naadaa wuxuu u naadiyey amiirkii mu'miniinta ama khaliifkii xaajibahu xaajibkiisii buu u yeedhay xaajibkiisii ayuu u yeedhay waa cabdilmelik ibni marwaane khaliifkii kacay wuxuu u wacay xaajibahu waardiyihiisii dheh wa qaala wuxuu yidhi yaa maysaratu maysarow maysar baa la yidhaahdaa maysarow qaala wuxuu yidhi labayka yaa amiira almu'miniin hee mu'miniinta amiirkoodii u ku ajiibay qaala imdi dhaqaaq oo bax ilaa masjidi rasuuli masaajidka rasuulka tag calayhi asalaatu wassalaam wadcu lanaa noogu yeer axad alculamaa'i culimada joogta mid ka mid ah liyuxadianaa suu noogu sheekeeyo noogu xadiideeyo bax noo kace masaajidka tag buu yidhi masaajidka rasuulka tag waa masaajidka madiine ee nebigee sidaa darteed waxaad noogu wacdaa culimmada joogta mid ka mid ah si uu noogu xadiifeeyo madaa waa tagoo wuu dhaqaaqay maysaratu ila almasjid الnabowi masaajidkii nebiga ashariifi buu aaday wa ajaala wuxuu ku wareejiyey nadarahu araggiisii daymadiisa fiihi masaajidkii falam yara ma uusan arkin hayra xalqatin xalqad waaxidatin ee keliya maahane xalaqooyinkii waa laga kala tegayo hal xalaqaa jirtay keliya oo tawasatahaa dhexda uu ka fadhiyo shaykhun nin shaykhahoo oday ah sheekh weyn ayaa dhexda ka fadhiya tawasatahaa dhexdhexaystay xalaqadaasi waxaa dhexda ka fadhiya shaykhun nayfa dhaafay oo gudbay cala sitiina lixdanka min cumrihi da'diisa fiihi ay ka muuqato basaaطaة اlculamaa'i culimada calaamadooda calaamadda culimada lagu yaqaaniy haybadda iyo sharafta culimada ka muuqata wa calayhi sheekaa korkiisa haybatu wa calayhi korkiisuna ay tahay haybatuhum culimada haybadooda wa waqaaruhum iyo xasiloonid xasilaan xasilaantooda culimada waxaa lagu yaqaanaa basaata calaamad bay leeyihiin waxaa lagu yaqaanaa haybad iyo waqaar iyo xasiloonii sugnaan intaba shiiq ay ka muuqato iyo xalaqada dhex fadhiya fa waqafa waa istaagay maysar hayra baciidin meel aan ka fogeen min alxalqati xalaqada wa ashaara wuxuu ugu ishaaray uu ugu taagay lishaykhi shaykhi biusbicihi fartiisa fartuu saa ugu ishaaray soo baxan istaag oo kale wa ashaara lishaykhi biasbicihi fartiisuu saa ugu ishaaray falam yaltafit ilayhi ashaykhu shaykhuna maba soo milicsanba meeshaas hortiisa intuu soo istaagu farta saa ku yidhi soo istaag camal falam yaltafit ilayhi ma uusan eegin mana fiirinin ninkii xaggiisa ashaykhu shayqii walam ya'bah lahu danna kama gelin xadiiskiisi buu iska watay iyo cilmigu dadka wuu akhrinayay faaqraba minhu wuu u soo dhowaaday faqtaraba dhe waa u soo dhowaaday minhu xaggiisa faqtaraba wuu soo dhowaaday waa maysare ilayhi aggii wuxuu u soo dhowaaday minhu xaggiisuu u soo dhowaaday shiiqii wa qaala wuxuu ku yidhi alam tara arki maysid annii anigu ushiiru ilayka inaan kuu ishaaraayo war inaan tilmaan kuu bixinayo kuu ishaaraayo sow iima ana ma anigaa anigaa buu yidhi shiiqii meesha fadhiyey qaala nacam haa qaala wamaa xaajatuka dantaadu maxay tahay maxaa iga rabtaa qaale istayqada amiiru lmu'miniin mu'miniinta amiirkoodii baa kacay baraarugay wa qaala wuxuu ii yidhi imdi aad ila almasjidi masaajidka wandur iisoo fiiri hal taraa haddaad arkaysa axadan axad oo min xuddaaii dadka ii xadiideeye ah qof ii sheekeeya oo xadiis ama wax noocaasa kale ama xad ii xadiideeye uun iga soo wac fa'tinii bihi iina keen saasaa amiirkii isoo yidhi faqaala lahu shaykhu shaykhi wuxuu yidhi maa ana min xudaafihi xudaafihiis mihi ani ninka u sheekeeya amiirka ani miihi buu yidhi orsaa u sheeg faqaala lahu maysare wuxuu yidhi walaakinahu laakiinse haddaadan ahayn adiga yabqii wuxuu doonayaa muxadiثan muxadid oo yuxadiثuhu u xadiiثeeya ama adi ahow ama ha ahaanina soo bax iraac muxadid buu doonayaa nin xadiis u akriyoo wax u sheego u xadiideeya faqaala ashayku sheeki wuxuu yidhi inna man yabaqii shay-an inna man yabaqii shay-an shay qofka doonahaya ya'tii ilayh waa u yimaadaa wax ma rabtaa u tag adi gurigayga ha laygu yimaado guriga wax laygu baro macallin guriga ha la igugu keeno maalintay timaado khayr badan ma jiro sidaa darteed waa inaad cilmiga u soo lugaysaa oo aad u timaadood dhiiqada u soo martaood rafaad u soo martaood baahi u martaad qofka waxa uu doonaya wuu u tegaa wuuna u yimaadaa wa inna fii xalqati almasjidi masaajidka xalaqaadkiisa mutasacan lahu waa u waasix asaga meeshuu doonuu ka imaan karaa meemeeqa xalaqaad baa ku taala masaajidka markuu ha lee yimaadii guriga ha laygu yimaada amiirkuu leeyahay meeqo xalaqaad baa ka samaysan masaajidka waa mutasacan lahu asagay u waasic yihiin idaa kaana haddii uu yahay raaqiban mid jecel oo raba fii daalika arrintaa wاlxadiiثu yu'taa ilayhi xadiidka waa la soo doontaa walaakinahu laa ya'tii kuuma yimaado inuu guriga kuugu yimaado ha sugin waa la soo raadsadaa waa loo yimaadaa xaggiisa facaada wou iska laabtay alxaajibu xaajibkii shaqaalihii amiirka adaraajahu adaraajtiisii iyo raadkiisii buu ku laabtay gadaal buu u noqday wa qaala lilkhaliifati khaliifkiibaa wuxuu ku yidhi maa wajadtu axada fi lmasjidi kama aanan soo helin masaajidka qofna hayra shaykhin oday maahani hal shiikh baan ka soo helay ashartu waan u ishaaray ilayhi xaggiisa falam yaqum ma ii soo istaagin fadanawtu minhu waan u dhowaaday wa qultu waxaan ku idhi inna amiira almu'miniina mu'miniinta amiirkoodiibaa istayqada kacay hurda ka kacay fii haada alwaqti wakhtigan ee kan ah wa qaala lii wuxuu ii yidhi undur soo eeg hal taraa ma aragtaa axadan oo min xuddaasii fi lmasjidi dadka ii xadiideeye ka mid ah ii xadiid akhriya ii sheekeeya masaajidka haddaad aragtana fadcuhu lii iigu soo wac saasaan ihi buu yidhi faqaala lii wuxuu igu yidhi shiiqii fii huduwin si deganaan ah waxasmin si go-aan ah inanii anigu lastu miihi min xudaaihi dadka xudaaftiisa ah ordraasaad dadka u sheekeeya baxu raadi ani miihiya saasuu igu yidhi waina fii xalqati اlmasjidi masaajidka xalaqaadka cilmiga laga bartana muttasacan way u waasic tahay lahu amiirka idaa kaana haddii uu yahay raaqiban mid rajaynayoo rabaa fi lxadiidi xadiis inuu barto intaasaan kuu wadaa baa la yidhi fatanahada wuu neefsaday marka tanahadka waxaa la yidhaahdaa waxaa ka soo baxday neef bacda mudda xasni iyo alam cabbaar markuu xanaaqsanaa oo alam haya kadib buu yidhi hal mar bay neefi ka soo fuqday cabdilmalik ibni marwaan wahaba waa soo booday qaa'iman asagoo taagan watajaha wuxuu u jihaystay ilaa daakhili اlmansili guriga daakhilkiisa wahwa yaquulu asagoo odhanaya dalika saciid ibn اlmusayib kaas waa saciid ibn musayib qof kale ma ahan buu yidhi laytaka halaagaagii shalaytay lam ta'tii adoona u tegin baa fiicnayd war maxaad kuu geeyi kaa walam tukallimuu aadan la hadlin adoo iska dhaafaa noo dhaantay buu yidhi canaantaas iyo waxaa nagu dhacay wallaahi kaa waa saciid ibn lmusayib laytaka lam ta'tihi maxaad ugu tagtay oo kala waaye walam tukallimu aad ula hadashay halaagaagiyow adoonba u tegin oo aadan la hadlin falamaa markii ibtacada uu ka fogaaday can ilmajlisi golihii uu fadhiyey amiirka wa saara uu naqdayuu galay fi daakhili gudaha iltafata waxaa eegay asqaru wlaad ilmihiisa ka u yaraa cabdilmelik ilaa akhin walaal lahu asaga u sugnaa oo akbara minhu ka weynaa markii cabdilmelik uu baxayuu daakhilkii galay ilan carruurtiisii qayb ka midaa soo raacday kii yaraabaa wuxuu la hadlay kii weynaa wa qaala wuxuu yidhi man haada aladii waa kee midkaan yamtanicu ka reebtoonnay oo diiday calaa amiiri اlmu'miniina mu'miniinta amiirkooda inuu u yimaado wayastakbiru iska weynaysiiyey cala almuthuuli inuu soo hor istaago bayna yaday hortiisa iyo wa xuquuri majlisihi majliskiisa inuu yimaado waa kee buu yidhi kaa yaa waaye ninkaasaa ugu dhiiraday amiirka inuu hadalkiisa diido waqad xaal waa xaal qad daanad ay u dulayday ay u dullaysnaatay daanad macnaha wuxuu ula jeedaa ay u khushuucdayoo amarka ay ka qaataan lahu asaga addunyaa adduunka oo dhan cabdulmelik horaan usoo tilmaanaye mar allaala markuu ilaahay baryaayay adduunka oo dhan inay u khuduucdo waatuu ka baryey sidaa darteed waa ninkaasi ay adduunkaoo dhan u hoggaansan tahay daanad u hoggaansanaatay lahu asaga addunya adduunka wa khadacad ay u khuducday lihaybatihi haybadiisa muluuku ruumi boqorada ruum oo dhan nin ay ka cabsanayaan yaa waaye ninka ku dhiiraday soo bax inta la yidhi markaa diiday fa qaala alakhu alakbar kii yaraa baa saa yidhi marka hore kii weynaa ee walaalkii wuxuu yidhi daaka kaa horta ma taqaanaa alladii kii waaye khaطaba uu u doonay amiiru اlmu'miniin mu'miniinta amiirkooda bintahu gabadhiisa liakhiika walaalka alwaliid oo fa abaa soo diiday an yusawijha minhu inuu u gooriyo tan waxaaba ka horaysayba amiirka mu'miniinta ah yaa ninkaa hadda diiday inuu soo baxo gabadhiisa u doonay canug isaga uu dharay waa walaalkaa liakhiika alwaliid liakhiika alwaliid faabaa wuu soo diiday an yuzawijha minhu inuu u guuriyo adiga waxaad ka hadlaysaa kaalay baa layidhi wuu diidaye gabadhiisuu hadda koor usoo diidayba amiirka faqaala alakhu اlasqaru canugii yaraa walaalkii yaraa wuxuu yidhi abaa wuu diiday ah an yuzawijha inuu u guuriyo miyuu diiday min alwaliid bin cabdilmalik waliid bin cabdilmalik inuu u guuriyo ayuu diiday miya waa cabdilmelig waa boqorkii welid waa wiilkii uu dhalay amiirkii mu'miniintii khaliifkii wiilkiisuu gabadhiisii usoo diiday miya wahal kaana yaruumu lahaa baclan wahal kaana ma u sugan yahay marka wahal kaana ma ahaaday ninkaa gabadhiisa soo diiday yaruumu lahaa baclan inuu u helay gabadhii nin asmaa ka sarreeyoo sharaf badan ka cizi badan min waliyi cahdi amiir اlmu'miniin amiirulmu'miniinta weliyo cahdigiisa waa ninka dhaxal sugaha ah ee boqorka bedeli lahaa hadduu u diiday ma u helay gabadhiisa ninka sharaf badan macnaha saasuu ula jeedaa wa khaliifati lmuslimiina muslimiinta khaliifkoodii hadduu u soo diiday min bacdihi amiirmuminiinta gadaashiis khaliif muslimiin u noqon lahaa hadduu u soo diiday bacli iyo nin asma ahoo ka sharaf badan ma u helay gabadhiisoo ma siiyey kiiraabaa sidaa yidhi fasakata wuu aamusay alakhu اlakbar walaalkii weynaa walam yujibhu bishay waxna ma jawaabin muxuu ku jawaaba maba yaqaansay arrintu tahaye faqaala alakhu اlasqar walaalkii yaraabaa hadalkii qaato wuxuu yidhi idaa kaana haddii uu ahaaday qad danna mid u diiday biibnatihi gabadhiisa calaa waliyi cahdi amiiri اlmu'miniin waliyulcahdigii mu'miniinta amiirkoodii dhaxal sugaha ahaa fa hal wajada ma helay lahaa ayada alkufa wax kuf u ah oo u dhigma alladii nin oo yaliiqu biha u qalma ayada ma u helay waayahe ninkii fiicnaa ee kufka ahaa ee boqorada ka dhashay hadduu u diiday ma u helay mid kaloo saasoo kale ah am mase innahu asaga xaala wuxuu kala dhex galay duunaha gabadhii iyo waduuna zawaaji guurkii sukadiisa kamaa yafcalu sida ay sameeyaan bacdu nnaasi dadka qayb ka mid ah in gabdhahooda inta lasoo doontana ay diidaan nin fiicanna aysan ku darin ay iska fadhisa ilaa ay soddon iyo afartan iyo konton ka gaarto ma saasuu noqday aabbihii mase nin fiican buu u helay macnaha waa sidaa gabartii hadduu u diiday walucahdigii ma u helay nin kaf u ah oo u dhigmaa amase inahu xaala wuxuu kala dhex galay duunaha ayada sokadeedii wa duuna azawaaj guurka sokadiisa kamaa yafcalu sida ay sameeyaan bacdu nnaas dadka qayb ka mida qaastan aabbayaalka wa tarakahaa ma uga tegay qaciidata baytin guri fadhiso ayadoo ah guriga iska fadhisaayo cuntay u karkarisaa keliya miya mise nin fiican buu u helay faqaala lahu akuuhu اakbaru aabbihii weynaa walaalkii weynaa wuxuu yidhi alxaqu sida dhabta ah annanii laa acrifu shayئan ha weydiin buu yidhi aniga waxaan ka ogaay ma jiro oo min khabarihaa khabarkeeda ah iyo wa khabarihi asaga qabarkiisa macahaa macigeeda wuxuu u sameeyey gabadhiisa inuu nin ku daray inay meesha u fadhiso inay guriga u xaaqdo ani ma ogi buu dhahay sida xaqiiqda ah xaqiiq uma ogi sheekadu markay meesha u maraysa labadii walaalo faاltafata waxaa soo eegay ilayhimaa xaggooda axad اljullaasi dadkii fadhiya mid ka mid ah oo min abnaa'i اlmadiinati magaalada madiina dhallinyaradeeda ka mid ah wiilasheedii ayaa hadalkii qaatay ilan dadkaa dimashq bay ka yimaadeen wa qaala wuxuu yidhi idaa adina liya hadduu ii fasaxo amarna uu isiiye alamiiru amiirka qasastu waan idinkaga sheekaynayaa calayhi qasastu waan uga sheekaynayaa calayhi amiirka dushiisa khabarahaa kullahu khabarkiisoo dhan anaa halhal u haaya gabadhii sidii la yeelay aabbiisuu wax sameeyey in guri fadhi laga dhigay in nin lagu daray anaa hayee hadduu fasax isiiyo khabarka waan uga waan u dhammaystiraya waana u sheegayaa amiirka faqad tazawajat fataa faqad tazawajat fatan wuxuu u guuriyey ee uu ku daray gabadhii guursatay fatan wiil dhallinyaro ah oo min fityaani dhallinyaradii oo min fityaani dhallinyarada ka mid ah xayinaa xaafadeenna degan wiilaan isku xaafadnahay ciyaal xaafadeed ayuu ku daray yuqaalu lahu la yidhaahdo abuwadaacata abuwadaaca wahwa abuuwadaacuhu oo gabadhaa boqorka wiilkiisii loo dida lagu daray jaarunaa dariskeenii waaye bayta bayta guri ka guri saasoo isugu dhegannahay buu yidhi hal hal baan u hayaa qisadiisa bayta bayt ayuu gurigeennii yahay mutmuto waxa waaye waa guri oo mulaasiq ahoo annaga nagu dhegan bayt bayt wuxuula jeedaa guri iyo guri baanu nahay si fiican baanu ogahay walizawaajihi guurkiisa minha gabadha uu guursaday abuwadaaca qisatun waxaa ku jirta sheeko ariifatan macaan ariifo ahoo qiimo badanoo saraysa rawaahaa uu ii wariyey lii aniga binafsihi abuwadaaca laftigiisa sheekadii gabadha uu ku guursaday sheeko ariifo ahoo qurux badanoo macaan waaye faqaala lahu اlakhwaanu labadii walaal waxay ninkii ku dhaheen haatihaa keen waayahe soo daa sheekada nooga sheekay baa la yidhi faqaala rajulu ninkii wuxuu yidhi xadaanii waxaa ii sheekeeyey abu wadaaca qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa kamaa taclamu saad og tahay ulaazimu mid laazima masjida rasuuli اllaahi salى اllahu calayhi wasalam masaajidka nebiga طalaban lilcilmi cilmi raadin baan u laazimayey mar walba masaajidka nebigan cilmi ka baranayay wa kuntu waxaan ahaa udaawim udaawimu mid daa'ima oo mar kasta wax ka dhagaystay ka barta calaa xalqati saciid ibn musayib saciid ibn musayib xalaqadiisii wa usaaximu nnaasa dadkan ku ciriirin jiray buu yidhi calayha xalaqada korkeeda bil manaakibi garbaha waa la buuxayo anigana waa soo dhexgeli jiray fatadayabtu waxaan ka maqnaaday fatadayabtu waxaan ka maqnaaday can xalqati shaykhi sheika xalaqadiisa iyo goobtuu cilmiga dadka ugu akrinayay ayaaman dhowr maalmood dhowr maalmood ayaan ka maqnaa fatafaqadani wuu i waayey marka waa i waayey shiiqii wadanna wuxuu ii maleeyey anna bii maradan inuu xanuun igu sugan yahay dhowr maalmood ayaanan xalaqadii imaanin oo aan ka soo qeyb gelin darsigii shiiqii wuxuu ii qaatay inaan jiranahay ow carada ama uu igu soo bambaxay lii aniga caaridun caarid iyo wax soo banbaxoo dan inay igu timid fasa'ala wuxuu su'aalay cannii xaggeyga can man xawlahu dadka gaararkiisa joogay warawa wadaaco aawo war aawo ninkii abuwadaaco ahaa dadkii gaararkiisuu su'aalay falam yajid ma uusan helin cinda axadin axad agtiisa minhum xaggooda ka mid ah khabaran khabar cad qofuu ka helo ayuu waayey ma naqaani ma ogini halkaasuu maraayey iyo saasay xaaladiisue nin dhaha maahane wax kale ma uusan helin falamaa eh, markii cudtu aan ku soo laabtay ilahi xaggiisa bacda ayaami maalmo kadib xayaanii wuu isalaamay marka markaan dhowr maalmood maqnaa baan xalaqadii dib ugu soo laabtay shiiqii wuu isalaamay waraxaba bii waa isoo dhoweeyey wa qaala wuxuu ii yidhi ayna kunta yaa abaa wadaaca xagee qabatay xagee jirta baa wadaaco faqultu waxaan idhi twafiyat zawjatii naagteydii baa dhimatay faashqaltu waxaan ku mashquulay biamrihaa amarkeeda ayadaan ku mashquulsanaa aaskeedii wixii la mid ahaa faqaala sheekii wuxuu idhi halla akhbartana waxaad noogu soo sheegi weysay yaa abaa wadaaca fanuwaasiyaka wanashhadu janaasataha macaka waan ku xiriirin lahayn macnaha waxbaan tari lahaynoo hawshaan kula qaban lahayn waay wanashhada waxaan xaadiri lahayn janaasataha janaasadeeda macaka adi micigaaga wanuciinaka calaa maa anta fiihi waxaan kaa saacidi lahayn waxaad ku dhex sugan tahay ee howl ah maxaa noogu soo sheegi weysay faqultu waxaan idhi jazaka allaahu khayran khayr allah kugu abaalmariyo wahamamtu waxaan damcay markuu isalaamay inta aan isdhaafsanay an aqoom inaan soo istaago isla markii inaan soo kaco ayaan damcay buu yidhi fastabaanii waa i reebay marka wuu ibaaqi yeelay sug buu idhahay fastabaanii wuu ibaaqi yeelay xata insarafa ilaa ay gadoomeen jamiicu man kaana fi lmajlis in allaala intii majlis ka fadhiisay badbadankoodii ay wada baxeen uma qaala lii wuxuu ii yidhi amaa fakarta ma ku fikirin miya fi istixdaadi zawjatin gabar cusub inaad guursato laka adiga yo abaa wadaaca istixdaad inaad guur cusub gasho bacdamay xaaskii kaa dhimatay ma ku fikirtay inaad gabar kala gursato faqultu waxaan idhi yarxamuka allah ilaahay ha kuu naxariisto waman yuzawijunii yaa iigu daraaya ibnatow gabadhiisa yaa gabar isiisanaya anigana wa ana shaabun dhallinyaraan ahay nasha'a barbaara yatiiman agoon baan ku soo koray wa caasha faqiiran faqiirnimana ku nool ninkaygaan eber ahoo shilna haysanin yaa wax siinaya fa ana anigu laa amliku sheeqow ma haysto hayra dirhamayni laba dirham ow alaaati daraahimin ama saddex shilin ma ahane saddex dirham ama laba dirham yaa haddaba jeebka iigu jirta buu yidhi wax kaloon awoodi karaaye ma laha faqaala sheekii wuxuu ii dhahay ana usawijuka ibnatii anaa gabadhayda kugu daraaya allahu akbar anaa gabadhayda ku siisanaaya fancaqada waxaa xirmay lisaani carabkayga canqadka manaa irbadada lisaani hadal aadan filin marka lagu dhaho marka gobol kamid hadalka kaama soo baxaya jawaabtii hadalkii wuu ku margeday bay dhahaan dadka marka hadalkii iyo carabkii xirmay e, e, fancaqada lisaani wa qultu waxaan ku idhi anta adigaa nabigaa shiika ahee eh, khayrka badane ummaddu saa aho maa gabadhaada i siinahaya faqaala nacam e, aqaala waqultu anta adiga atuزawijunii ma ii guurinaysaa ibnataka gabadhaada bacda an carafta markaad ogaatay min amri amarkayga maa carafta wixii aad ka ogaatay markaad ka ogaatay waxaan haystaaba haku dhahay laba shirin sidee gabadhaada ii siinaysaa faqaala nacam buu dhahay shiiqihaa fanaxnu anagu idaa jaa'anaa hadduu noo yimaado man nardaa qofaan raalli ka nahay diinahu diinkiisa wa khuluqahu iyo dabeecadiisa zawajnaahu waan u guurinaa wa anta adiga cindanaa agteenna mardiyu diin wاlkhuluq diin iyo dabeecad mid agteena raalli looga yahay ayaa tahay uma ltafata shiiqii wuxuu egay ilaa man kaana qariiban minaa dad noo dhowaa koox halka fadhisayo noo dhoweed buu fiiriyey wanaadaahum wuu u yeedhay kaalaya buu dhahay falammaa goortii aqbaluu calayhi ay soo qaabileen oo yimideen oo wasaaruu ay ahaadeen cindahu shiiqii agtiisa nikaaxi buu bilaabayba <laughs> nikaaxi buu bilaabay xamid allah ilaah buu mahdiyey caza wajal wa afnaa calayhi wuu ammaanay وصلى على نبيhi محamed buu ku saliyey نebigiisii محamed صلaوaaت اللahi وسلaaم عaليه وcaqda lii عalى بنatihi gabadhiis u igu xihayba awjiga la akriyey waa lagu daray masaajidkaa la fadhiyaa وaجacala wuxuu ka dhigay mehraha meherkeeda dirhamayn اtnayn laba dirham waa labadii dirham u sheegay laba dirham baa meherka gabadheedaa buu yihi faqumtu waan istaagay buu yihi abu wadaaca وaana anigoo laa adri aan ogayn ma aqul waxaan ku hadlo min adahshati wاlfarx farxna dhinac buu iga hayaa dhinacna waan yaabanaya dahshiiyo wareer baa ihaaya buu yidhi waan istaagay wax dhaho ma aqaano uma qasadtu waxaan iska aaday beytii gurigayga naag baa ku xihan shilina ma haysto wa kuntu waxaan ahaa yowmaidin maanta saa'iman nin sooman waan soonnaa nin sooman naag wuu meersan karaa soo maaha wa kuntu yowmaidin saa'iman saa'im baan ahaa fa nasiibtu soomii soonkeygi baaba hilmaamay buu yidhi inaan soomanayo in kale waa iloobay wajacaltu waxaan gudagalay aquul inaan dhahaya wayxak ya abaa wadaaca wayxak waa kelima taraxumi tawajuca halaagaagii ya abaa wadaaca ma aladii sanacta binafsika maxaad naftaada ku samaysay maanta waxaan maxay yihiin miman tastadiinu yaa deen ku siinaya hadda yaad wax ka deensanaysaa magaaladii dad waxaysta ma laha yaa tastadiin ahoo dayn aan ka codsadaa hadda wa miman yaa tadalubu ka dalbaa almaala maal yaan xoolo weydiistaa hadda wa dalaltu waan ahaaday calaa xaalii xaalkayga haadihi ee sidaa ah xataa udina lilmaqribi ilaa maqribkii la adimay maqribkii baa la adimay wuu soona gabar dhankaasaa looga soo mehriyey laba dirhama meher baa looga dhigay waa laga qaatay wax kaloo haysta markaa male xataa udina lilmaqribi faadaytu waxaan tukaday oo aan gutay almaktuubata salaadii maktuubadee waajibka ahayd waa maqribkii wa jalastu waxaan u fadhiistay ilaa futuuri afurkaygii wa kaana afurkayga wuxuu ahaa khubsan wa zaydan muufo iyo saliid saliid baa meel ugu jirta muufuu ku daardaaranaya oo ku cunaya keliya wax kala maya sanduus ma laha mataasi ma laha malaha ukun malaha malaha mataqaanaa mishaariyo wa kaana khubsan wa zaydan waa khubsi iyo zayd keliya famaa an tanaawaltu famaa an tanaawaltu minhu maba ka gaarinba kama qaadanin waaye aurkii muufadii saliidii luqma aw luqmatayn xataa samictu ilaa aan maqlay albaaba albaabkii yuqrac la garaacahay hal mar markaan afka gashtay muufadii mar labaadna aan tii saddexaad intaan u socdo albaabkaa laysoo garaacay faqultu waxaan idhi man iariq waayo waxaa albaabka garaacaya faqaala saciid waa soodoogiisa saciid waay fawallaahi baan ku dhaartay maa mara ma soo marin bikhaaطirii maskaxdayda kullu insaanin fawallaahi baan ku dhaarta dhe laqad mara waxaa soo maray bikhaaطirii maskaxdayda marka albaab la garaaco hebel lagu dhaho wixii hebel ahaa aad taqaan maskaxda sida combyuterkaasi usoo qabanaysaa markaasay la soo baxaysaa kii soo garaacay khaatiradaydii maskaxdayda waxaa soo maray kullu insaanin ismuhu saciid qof kastoo saciid la dhaho acrifuu aan aqiinay waa garan waayey saciid acrifuhu oo aan aqaanaan kasi waayey ilaa saciid ibn musayib maahane saciid ibn musayib saciid ibnulmusayib keliya maskaxdiida soo galay daalika arrintu waxay tahay liannahu asagu lam yura lama arkin mundu arbaciina sana afartan sano laga bilaabo ilaa bayna beytihi waalmasjid guriga imsaadka u dhexeeyey saciid sababta asaga mee qof kale maskaxdeeda ugu soo dhici waayey oo aan is-iriyaa yuu noqon karaa ninkan saciid maahe qof kale ma aha waayo asagu laguma arkin afartan sano laga bilaabo ilaa waktiga ilaa bayna beytii wاlmasjidi masaajidkii gurigiisa maahane fafataxtu اlbaaba albaabkii baan ka furay faidaa bi amaama saciid ibn اmusayib waxaaba hortayda taaganba saciid ibn اmusayib fadanantu waxaan u maleeyey annahu qad badaa lahu inay ku soo baxday fii amri zawaajii guurkayga arrintiisa oo min ibnatihi gabadhiisa uu igu daray shay-un arrin inay ku soo baxday waa ka laabtay iyo lacagta soo ziyaadi iyo wax uun in la dhihi doono ayaan mooday buu yidhi wa qultu lahu waxaan ku idhi abaa muxamed abaa muxamed miya a hallaa arsalta ilaya maxaa adeeg iigu soo diri weysay fa aatiyaka aan kuu imaadee shiiqii dhammaa baa ii yimid maxaa intaad adeeg iigu soo dirta ii ima weydhihi weysay anaa kuu imaan lahaa faqaala sheekh saciid wuxuu yidhi bal anta axaqun bian aatiya ilayka alyawm adaa ku xaqnimo badan maanta inaan kuu imaado maanta inaan kuu imaado oo aan aniga maanta lugahayga kuugu imaado adaa ku xaqnimo badan nebiga sal alla alay slam baa waxaa laga sheegaa mar allaala markuu arko cumar ibn eh, cumar ibn khadaab iyo abubakar xoogoo isku taagtaagi jiray cali cifmaan markuu arkana uu ismasuuskiinin jiray sal allahu wasalam maxaa dhacay baa la yihi cumar buu yidhi iyo abubakar gabdhan ka haya aniga manaa iguma dhacaan waxyaaba badan waayo ceebtoodii waxoodina anaa asturaay labadan soo ma aha labadan laba gabdhood bay iga hayaan buu dhihi jiray cusmaan iyo cali haddii lagu soo daayo waa dhibaato marka saa darteed xushmad bay mudan yihiin ama xushmad buu mudan yahay ninkii gabar kaa qaba sodo wax garaacaad arkaysaa maanta wiilkiibaa la garaacaya la tumaya fur gabadheeda wo dagaal meeshii oo dhan waa mashaakil aad u daran mar allaala marka ninku gabarh kaa guursado inta badan xushmad iyo karaamuu mudan yahay wuxuu mudan yahay ducuu mudan yahay wuxuu mudan yahay wax kasta in loo huro saas darteed baa siciid wuxuu leeyahay adigaa ku xaqnimo badan maanta inaan kuu imaado ban aatiya inaan imaado ilayka xaggaaga alyawma maanta faqultu waxaan idhi tafadal calaya soo gal guriga soo dhawow faqaala kalaa maya ma soo gelaayo wainamaa ji'tu limrin arrin baan u socdaa buu yidhi arrin baan u imid faqultu waxaan idhi wamaa huwa yarxamuka allah allah kuu naxariistee waa maxay waxaad u timid faqaala ina ibnatii gabadhaydii asbaxat waxay noqotay zawjatan xaas bay laka adiga kuugu noqotay bisharci illaahi ilaahay sharcigiisa mundu lgadaati maanta oo dhan saakasoo laguguma mehrinin ilaa caawaa la joogaa waa xaaskaagii wa ana anigu aclama waxaan ogahay annahu laysa macaka micigaaga axadun qof inuusan ahayn yu'nisu kaa wehliya waxshataka cidlada qofaad cidna ka heshanaysid ma jirto xaasna waad qabtaa fakarihtu waxaan nacay an tabiita anta inaad barido fii makaanin makaan keliga wa zawjatuka naagtaadana fii makaanin aakhara meel kale ay barido faji'tuka bihaa waan kuu keenay marka gabadhii baa lagu wadaa faji'tuka waan kula imid bihaa ayadii gabadhii maanta caroota maxaa la yidhaahdaa aqyaar baa xoola ku cunta ma soo carootay ha fadhi gurigaaga ilaa uu ka yimaado markuu yimaado akhyaarda isugu wacaa xoolaa laga cunaa waxbaa la qaadaa waa la tacziiraa markaasaa gabadha lagu daraasa ma aha ma jirta meeshaan zawjadaaday noqotay inayd makaan barisa iyaduna ay makaan barisa ma aha faji'tuka waan kula imid biha faqultu waxaan idhi wayxii alla halaagaygii ji'tanii bihaa ma ii keentay faqaala nacam fanadartu waan eegay faidaa hiya qaa'imatun bituulihaa dherarkeedii bay la taagan tahay waatanaa iyadoo dheer meeshay taagan tahay aabbeed gadaashii faltafata wuu eegay aabihii saciid ilayha gabadhii wa qaala wuxuu yidhi udkhulii gal ilaa beyti zawjiki ninkaaga gurigiisa yaa bintii gabadhayda calaa ismi illaahi wa barakatihi magaca alleeyi barakada ilaahay ku gal subxaana wa tacaala gal ninkaagii u gal falamaa markii araadad ay doontay gabadhii an takhtuba inay ku soo tallaabsatay guriga soo gasho cafarat waxay ku simbirraxatay bimulaa'atihaa go-eedii min alxayaa'i sariig daraaddeed kuweena ayagoo ciyaaraya gala soo ayagoo ciyaarahayo jahas ciyaaraya naxtin iyo murug iyo adaaba sheegayaba maayo gabadhaani gelitaanka ay gelaysa maradeedii bay ku simbirurxatay min alxayaa xataa kaadad ilaa ay sigtay tasqudu inay ku dhacdo cala alardi dhulka wayba ku firatayba ilah baa ka soo gaahay amaa ana ani soo ma aha faqad waqaftu waxaan taaganahay amaamaha horteeda mashduuhan anoo wareersan mashduuh baan dhahay laa adri ma aqaan ma aqul waxaan dhaho uma ka bacdi inii anigu baadartu waan cararay bu waan degdegay fasabaqtuhaa waxaan uga hormaray ila alqascati xeeradii saxankii allatii fiiha alqubs wazayd ee ku jirtay ninkaa dhale buufada iyo wa cunay waa baxay meeshii laga filaya inuu hilib iyo ayaa u cunasaba aroose waa orday buu dhahay saysan u arkin yaa waxaan rabaa inaan finuusta demiyo ama aan ka dhaqaajiyo saxanka horteeda markay saa u soo gashayba waan ka orday uma innii baadartu waan degdegay fasabaktuhaa waan kala hormaray ila alqascati saxankii allatii fiiha uu ku jiray alqubsu waazay fanaxaytuhaa waan ka fogeeyey min daw'i isiraaji faynuusta iftiinkeeda xataa laa taraa saysan u arkin saysan u arkin baan muufadii wixii ka dhaqaajiyey uma sacibtu waxaan koray buu yidhi ila saطxi satuuxi baan koray kor guriga korkiisa wanaadaytu waan qayliyey oo waxaan u dhawaaqay aljiraana deriskii faaqbaluu calaya way isoo qaabileen marka faaqbaluu calaya wa qaaluu waxay dhaheen maa shaأnuk maxaa kugu dhacood la qaylinaysaa faqultu waxaan yidhi caqada lii wuxuu ii guuriyey uu igu mehriyey saciid ibn اmusayb calىa ibnatii gabadhiisa alyawma maanta fi lmasjidi masaajidkuu igu dhex guuriyey waqad jaaanii biha wuuna ii keenay ayadii al'aana hadda calىa qafla anoon ogayn fatacaalow kaalaya darisow aanisuuha ii weheliya gabadha xataa adcuwa ummi hooyadee usoo waxa weeye hooyaan usoo yeerayaaye kaalay gabadha la jooga fa hiya hooyo baciidatu daari xaafad way ka fog tahay waxoogee eh. fa qaalat cajuusun duqdoo oo minhunna dumarkii ka mida waxay dhaheen ayaa waxay tidhi wayxak atadri maa taquul ma waalatay hadalka aad ku hadlaysa ma taqaanaa azawajaka saciid ibn musayb ibnatahu ma saciid ibn musayba adigaagaan gabadhiisa kugu meerinaaya waxamalahaa ma kuu soo kaxeeyey laka adiga ila albeyti guriga binafsihi naftiisa muu soo waday haddana oo gabadhii u kuu keenay wahuwa asaguna waa siciide alladii kii uu yahay danna u diiday ayada cala alwaliid bin cabdilmalik boqorka wiilkiisa weliid ibna cabdilmeligaa loo diiday adigaagaan baa lagu siinaa miya ma muwaalatr isku dardarsantay saasay duqdoo tihi faqultu waxaan idhi nacam haa wahaa hiyadii cindii waa tanaayo agtayday joogtaa fii beytii gurigayga fahallumu warkaalaya oo u imaada ilaya xaggeeda wanduruuhaa fiiriya fatawajaha way soo aadeen aljiraanu dariskii ila lbeyti gurigii wahum ayagoo laa yakaaduuna aan sigaynin yuadiuun yusadiquunanii inay i rumaystaan waraxabuu bihaa way soo dhaweeyeen gabadhii waaanasuu waxay ka wehliyeen waxshatahaa cidladeedii oo yuu aaday wamaa huwa kama soo wareegan ilaa qaliila wax yar maahane xataa jaaءat ummii ilaa hooyaday ay timid falamaa ra'athaa markay aragtay iltafat ilaya way isoo eegtay hooya gabadhii markay aragtay guriga fadhisaa guriga jab muufe iyo kastoo saliida taala faynuusi gaasku waa ka dhammaan rabaa guri waxalaama taalo hooye markay xaladii aragtay ana isoo egtay wiilkeediiabu wadaaca faqaalad waxay tihi wajhii min wajhika xaraam wejigayga iyo wejigaaga xaraam bay keliya waa kala dhimanay waay wiilkaygiyo waan kala dhimanay in lam tatrukhaa haddaadan ii dhaafinoodan iiga tegin lii aniga xataa uslixa ilaa aan soo hagaajiyo gabadha sha'naha xaaladeeda gabadha gacantan ka qabsana anaa kaxaysana ay caawa haddaad idhahda iigama wadanaysid anay ila joogaysaa naagteeda waan u baahanahay waan kala dhimanay wejigaagii iyo wejiga xaraam bay kala yihiin ilaa aan wado oo aan soo sameeyo gabadha xaaladeeda uma azufaha aan kuu soo gelbiyo ilayka xaggaaga kamaa tuzafu kara'im nisaa sida gabdhaha fiifiican loo soo gelbiyo loo gurigeeyo oo kale faqultu waxaan idhi anti wamaa turiidiini hooyo adii waxaad doonta waxaad doonta sameey fadamatha way oo waxay u duntay ilaah xaggeeda alaaata ayaamin saddex maalmood bay la maqnayd uma kabacdi zafatahaa ilaya way iisoo gelbisayo way iisoo guurisay fa iya waaba ayadoo min abha nisaa'i اlmadiinati jamaalan dumarka madiina midda u quruxda badan ah haddaad isdhihi lahaydeen waxaa loo geeyo qoortu uga soo qabtay aabid way falxumeed ma jirto abha nisaa اlmadiinati jamaalan waa dumarka madiina midda u qurux badan waaxfad innaas likitaab illaahi caza wajal waa xaafidad haddana waa dadka midda ugu xifdid badan qur'aanka ilaahay subxaana wa tacaala waxay ahayd oo kale wa arwaahum midda ugu warin badan lixadiidi rasuuli calayhi الsalaatu wasalaam wa acrafu الnisaa dumarka midda ugu aqoosho badan bixuquuqi الزawji ninka xuquuqdiisa yaa xuquuq yaqaana maanta ku yaalka iyo saa allah yeelaha iyo kii saa yeela iyo waa cayda baxis waa la yaabaysaa maanta naag taqaana zawjka xuquuqdiisay ahayd famakastu waan nagaaday macahaa micigeeda ayaaman dhowr maalmood oo uula toddoba galay laa yazuurunii abuuhaa aw axadu min ahlihaa qof ii imaanayo soo booqanayo ehelkeeda iyo aabbaheeda ma jirin uma intaa kabacdi inii anigu ataytu waxaan imid markaan ka soo baxay arooskii xalqaةa الshayki min almasjidi fasallamtu calayhi waan salaamay faradda calaya الsalaama salaamtii buu iga qaaday waa aabbaheed walam yukallimunii mana ila hadlin falama nfada markii la yaacayoo laga kala tegey almajlisu goli meeshii la fadhiyey walam yabqa uusanna ku soo harin hayrii ani maahane qaala wuxuu yidhi maa caala zawjatuka ya abaa wadaaca zawjada ka waran abuwadaaco naagtaadii ka waran faqultu waxaan idhi hiya calىa maa yuxibu الصadiiq wayakrahu cadow waa wuxuu sadiiq jecel yahay cadowna necb yahay waa wuxuu cadowna ku naxo wanaagga iyo sida ay tahay sidiiqna uu ku farxo wixii saaxiibka uu ku farxo waa wax wanaagsan wixii cadowgaaga uu kaaga naxana waa wax wanaagsan oo adig kuu siyaade wixii cadowgaaga uu kugu farxo waa wax kuu xun wixii saaxiibka uu kuga naxana waa wax adig kuu xun macnaha waa wuxuu saaxiibna ku farxuu jecel yahay cadowna uu necab yahay faqaala alxamdu lilah buu yidhi ilaah baa mahad iskale falamaa cudtu markaan kusoo laabtay ilaa beytii gurigayga wajadtu waxaan helay qad wajaha ilaynaa asagoo noo soo diray aabbe mablaqan wafiiran lacag fara badan mablaq wafiir oo fara badan oo min almaali xoolo ah lacag baa loogu sii daray yaa samayn kara maanta mablaq wafiir boqol jeraal celcelinaa wiilka intaa kusoo daray dahabkii baa dhiman adeer waxaa dhiman ducadiisa eedda ducadeedii islaam waayeed oo mihi deganidoo maalin ay todoba berina joogtay yaa duca looga qaadaa odnimaka maanta wax guursanaa taa darteed waxay kaliftay inay guurkii dhanba ka cararaan inta aan diinta fahamsan inay gabdhihii la baxaan xaaladda saasay noqotay waayo keen keen keen sida loo dhahayay yaa laga cararay gabadha sida wiilkaoo kalea loogu talagalay sida wiilka wax loo loogu dhiso gabadha in loogu dhiso waa muhiim ayadana maana ayadiyaa wax laga qaada ciisigaa wax laga qaada xataa gabdho qaarkood waxay dhahayeen hooyo waxay isoo tiri hadduu da dahab kuu gedayn anigana bil kasta boqol iisoo dhiibeen iska fur heerkaasaa la taagaya maanta waa dhibaata aad iyo aad markaa u weyn marka saa darteed lacag baa loo soo diray sababta maxay tahay linastaciina bihi inaan ku kaalmaysano calaa xayaatina nolosheena baaf iyo jalmad iyo deri iyo wixii loo baahan yahay in lagu soo gado faqaala ibnu cabdilmelig wuxuu yidhi cajibtu amra hada rajul wallahi yaabaa dhinkan arrintiisa nin waxaan sameeyeya wallah wax yaab le waay faqaala lahu rajul nin baa dhahay oo min ahli اmadiina wamaa wajhu lcajabi maxay yaab ku tahay fiihi ayuha alamiir inahu mru'un waa shaksi ninkan saciid jacala dunyaahu adduunkiisii ka dhigtay maqiyatan gaadiid liukhraahu aakhiradiisa adduunka wax weyn kama dhiginba faras uu raaco aakhiro uu ku tago ka dhigtay washtaraa linafsihi naftiisii u iibsaday iyo waliahlihi ehelkiisii albaaqiyata tii baaqiga ahayd ayuu soo iibsaday bilfaaniyati buu ku iibsaday tii dhammaanaysay waa adduunka fawallaahi baan ku dhaartay innahumaa danna uguma diidin calaa ibni amiiri اlmu'miniin mu'miniinta amiirkooda wiilkiisa biibnatii gabadhiisa walaa raahu hayra kufin mana u arkin walaa raahu wama arkin hayra kufin lahaa inaysan kuf u ahayn wainamaa khaafa calayha wuxuu uga cabsaday gabadhiisa fitnata dunyaa adduunka fitnadeeda walaqad sa'alahu walaqad sa'alahu waxaa weydiiyey saciid bacdu asxaabihi asxaabtiisa qayb ka mid ah faqaala wuxuu yidhi eh, aturud faqaala wuxuu ku yidhi aturuddu ma celinaysaa khudbata amiir almu'miniin mu'miniinta amiirka doonashadiisii miyaad celisay wa tusawiju ibnataka gabadhaada ma u guurisay min rajulin oo min caamati lmuslimiin hogaamiyihii amiirka mu'miniinta haystay gabadhaadii ma u diiday nin caadi meed u guurisay faqaala wuxuu yidhi ina ibnatii gabadhayda amaana waa amaana fii cunuqii qoortayda ku xidhan waqad taxaraytu waxaan ula qasday oon ula ula rabay fii maa sanactu wixii aan sameeyey aan ula jeeday lahaa ayada salaaxa amrihaa ma ahayn inaan u diidayo boqortooyo iyo meel sare inay gasho laakiin amarkeeda inuu hagaago ayaan rabay fa qiila lahu waxaa loo yidhi wa kayfa waa sidee fa qaala wuxuu dhahay maa dannukum maxaad u malaynaysaan bihaa ayada idanqalabat hadday u gadoontay u leexatay aado ilaa qusuuri bani umaya reer bani umaya madaxtooyadooda qasrigoodii haddii gabadheeda dhex gasho oo wataqallabad ay warwareegaan ay ku gadgadoomaan bayna riyaashihaa iyo wa akaafihaa khadaamo riyaashadoodii macnaha wax allaala wixii wax faakir ahoo lagu faano dahab iyo wax walba meesha yaalaan iyo wa afaafihaa afaabteeda iyo dharkeedii alaabtoodii wa qaama ay soo istaagaan alkhadamu shaqaalayaashii walxashamu dadka ayada u shaqeeya waljawaari jawaaridii gabdhaha yaryarkee adeegaya bayna yadayha horteeda wa can yamiiniha miligteedii wa can shamaaliha bidixdeeda saa loo kala yaaco oon yar markuu qabto toban qofood bii la soo carara wax yar markay u baahato dacaskii kabaha loo qaado ka warama gabadhaydii uma wajadad ay hesha nafsahaa nafsadeeda bacda dalika zawjatan inay zawjii xaas u tahay lilkhaliifati khaliifkii boqorka ayna yusbixu sidee buu noqonayaa diinuhaa diinkeeda yowmaidin maalinta ka warrama tii maanta ninkeeda gaari cabgatay wax kalama haystayaa deen buu kusoo qaatay yaa meel laga fadhii lala-yahay kibirkeeda iyo isqaadqaadkeeda waxaa loo soo qaaday dahab isticaara ah markaasay gabdhihii dhan ku waxay ka dhigaysaa inay ayadu ka sarayso waa wax dayn ah iyo wax bengi laga soo daymiyey iyo dhegedhege iyo iyo faraati walaashiiu ka soo dabalcaaraysaa la siiyey markaasay aroosyada ku feydaysaa waxay iska dhigaysaa waxaa gaariga meel hebel igu gey waxaa u socdaa meel hebel igey haddii boqortooyada gurigeeda la geliya ka warramaysay noqonaysaa marka arrinteeda adduunkai aakhiradeeda ayaan ilaalinayay buu yidhi ayna yusbixu diinahaa yowmaidin faqaala rajul nin baa yidhi oo min ahli shaam yabdu kasoo muuqda ana saaxibakum saaxibkiini iraasun inuu yahay fariidun oo min annaasi nin oo kasoo ka mid ahaa ahlushaam ayaa yidhi ninkan saaxiibkiinii ah waa nin fariid ah asagoo kale aan la arkin macnaha diraasahu aad u wanaagsan oo dadka ka mid ah faqaala arajul almadaniyu nin reer madani ahna wuxuu dhahay waa reer madiine wallaahi maa cadawta alxaqa abadan weligaa xaqa kama iilan waa sidaad ku sheegtay fahuwa saciid sawaamu nahaarin maalin wuu soon badnaa qawaamu leylin habeenna wuu taagnaa xaja wuxuu xajiyey naxwan min arbaciina xija afartan xaj wax u eg afartan xaj wax la mid ah oo u dhow ayuu xajiyey wamaa faatathu kama aysan tegin altakbiiraة اlأuulىa takbiirta koowaad fii masjid rasuul calayhi الsalaaةu wasalaam mundu arbaciina caaman afartan sano allahu abarta takbiirta ugu horaysaa maysan dhaafin walaa curifa lama aqoonsan canhu xaggiisa annahu nadara inuu eegay ama uu arkay ama uu fiiriyey ilaa qofaa rajuli nin qadaadkiisa fi salaati salaada gudaheeda khilaala daalika abadan waktigaa afartankaas gudahooda weligii limuxaafadatihi cala safi اlwal goormeed qof kale jeegadiis arkaysaa markaad gadaal ku tukato soo maba arkin ba asagoo qofaan imaamka ahay afartankaas sano waqad kaana wuxuu ahaa fii wuscihi wuscigiisa waxay ka ahayd an yatazawaja inuu guursan karo xagga xoolaha waayo wusciga biman yashaau qofkii uu doono oo min nisaa'i qoraysh qoraysh dumarkooda ka mid ah fa aahara wuxuu doortay binta abi hurayra abi hurayra gabadhiisa radia allahu canhu ilaahay ha ka raadli noqdo abaa hurayra calaa saa'iri nisaa'i dumarkii ka soo haray oo dhan gabadhaasuu ka doortay wadaalika sababtuna waxay tahay uu fiirinahayey qurux iyo maal ma ahaynale waa limansilatihi booska abaa hurayra ama aabaheed min rasuulillaahi rasuulka uu ka taagnaa salawaat ullahi wasalaamu calayh iyo saacati riwaayatihi warintiisa lixadiidihi axaadiista nebiga uu ka soo warinayo badnaanteeda wa shiddati rahabatihi jacaylkiisa uu aad u jeclaa fi اlakdi canhu inuu wax ka qaato walaqad nadara nafsahu lilcilmi wuxuu ku nadray uu ku bixiye nafsadiisa lilcilmi cilmiga mundu nucuumati adfaarihi intay cidiyaalkiisu qoyanaayeen ama uu yaraa fadakhala wuxuu galay calىa aswaaji الnabiyi nebiga xaasiskiisa calayhi الsalaaةu wasalaam wata'ahara bihina uuna ka qaatay waayo ta'ahara bihina intafaca minhunna wuxuu qaaday maslagoodii iyo dhaqankoodii iyo cilmigoodii buu ku intifaacay watatalamada wuxuu arday u noqday calىa yaday zayd ibni haabit wacabdullahi bnu cabaas wacabdullaahi bnu cumar wasamica wuxuu wax ka maqlay can cuثmaan wacali wasuhayb wagayrihim oo min صaxaabati الnabiyi اlkariim صaxaabada nebiga sharafta leh ka mid ah watakhalaqa wuxuu ka akhlaaq dhigtay biakhlaaqihim akhlaaqdoodii wataxallaa wuxuu ku sifoobay bishamaaئilihim dabeecadahoodii iyo dhaqankoodii fiicfiicnaa walaqad kaanat waxay u ahayd saciid lahu asaga waxaa u sugnaa kelima oo yuradiduhaa uu ku celcelin jiray cala adawaami mar walba kelimad uu ku celcelin jiray baa jirtay xataa haddad ilaa ay noqotay wakaannahaa sidii shicaarun shicaar calaamad halku dhig halqabsi lahu asaga u noqotay wahiya taasna waa qowluhu maa acazat اlcibaadu maxaa ka cisayn badan ama uga sharfid badan addoommada nafsaha nafsadeeda bimili aacati illaahi ilaahay aacadiisa maalkeeda wax addoon uu ku cisoobo sharafna uu ku yeesho maxaa uga cizi badan daacada ilaahay walaa ahaanad nafsaha nafsadeeda maxaa uga ihaanaysan ihaanaysanood uga dullayn badan macnaha wax ihaaneeya nafsadda qofka ma jiro bimili macsiyatihi ilaahay macaasidiisa oo kale subxaanah wa tacaala nafsadda waxay ku cizowdaa waa daacada ilaahay waxay ku ihaanowdaa ay ku dulowdaana waa ilaahay wuxuu diiday ama macaasidiisa markaa la galo saciid ibn musayib saciidiisa qiimaha badneed baan meesha uga baxnay wuxuu ahaa taabici aad iyo aad u cajiib badan xaqiiqdiina mudan dad fara badan inay ku daydaan khaasatan aabbayaalka xagga cilmigana inay xagga ardada inay uga daydaan mudan ayuu ahaa waxaanu geli doonnaa haddii rabbi idmo saxaabi kale oo qiso macaan leh asagan aan dhehe taabici kale oo qiso macaan leh asagana dhinacna murugyo ka leh dhinacna farxad ka leh waa saciid ibnu jubayr haddii rabbi idmo subxaana wa tacaala waa inuu habeen dambe haddii rabbi idmo iyo saciid ibnu jubayr ilaah xaq waxaan ka bara inuu xaqna waafajiyo daacadiisii diintiisana nagu sugo wabilaahi tawfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam